bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih وصaxbih ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqoafartaniyo-koobaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray fadliga adkaartu ay leedahay iyo xuska ilaahay وcan abi waaqid alxaariث bni cawf radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi salى اllah alayh ali waslm baynama xili rasuulku huwa jaalisun uu fadhiyay fi lmasjidi masjidkii nabiga uu fadhiyey wاnnaasu macah dadkuna ay la joogaan o ay hareeraha ka fadhiyaan saxaabadiisii id aqbalaa waxaa soo qaabiloo xagga wadada ka soo baxay alaaatu nafarin saddex qof saddex ruux faaqbala anaani labaa soo qaabishoo soo aaday ilaa rasuulilah ay ilaa majlisi rasuulilah bimacnaa iqbaalka hore iqbaalka hore waa xagga wadada xagga waddaday ka yimaadeen weeye kan labaadna waa nabigay kusoo leexdeen wey fa aqbala anaani labaa soo qaabisho kusoo leexday ilaa rasuulilah ilaa majlisi rasuulilah wadahaba waaxidun midna socodkiibuu iska watay fa waqafa labadii soo leexatay yaa waxay dul joogsadeen calaa rasuulillahi e calaa majlisi rasuulilah meeshuu nabigu fadhiyay bay soo dul istaageen fa ama axaduhumaa midkood fa ra'aa wuxuu arkay furjatan meel bannaan buu arkayo fi lxalqati wareegga iyo xalqada ka bannaan xilqadu wax kastoo la wareejiyo ayaa la yidhahdaa ay bannaan tahay marka safkiisa u weegaa raa giraangirta aba ah meel bannaan ka arkay meeshiibuu fadhiistay fa jalasa fiiha halkiibuu buuxshay wa ama alaakharu kii labaad soo ma aha fa jalasa khalfahum ay khalfa sufuuf dadkii gadaashoodii muslimiintii giraangirta wareeji isagoo meeluu ka galo waa waayay iyo meel bannaanoo uu fadhiisto gadaashaa danbuu iska fadhiistay wa ama aalidu kii saddexaad ee socodka waday sooma ah asagu fa adbara waa daba jeediyey daahiban xaalu uu tagayo si uu lugaynayo falamaa faraqa rasuulula halkaa hore falamaa waqafa calaa rasuulillaahi riwaayadda xadiidku weli waxaa ku timid muwaacu maliki tirmidi iyo nasaa'i falamaa waqafa calaa rasuulillaahi sallama markay nabiga soo dul istaageen way salaameen assalaamu calayka ya rasuul allah bay yidhaahdeen marka inay salaameen saxiixaanka kuma imanin laakiin muwaطu maalig iyo nasaa iyo tirmidi way hawshaa ku timid waama aaliu faadbara waa dhabar jeediyey daahiban xaal uu tagayo dantiisu uu wadanayo falama faraqa rasuul اllah rasuulka ilaahi markuu xadiidkii iyo sheekadii u hayay saxaabada uu dhammeeyey qaala wuxuu yidhi alaa ukhbirukum maan idinka waramo can nafari اalaaثati saddexda qof xaaladooda iyo xukumkoodu maan idiin sheego ama axaduhum midkood fa awaa ila allah ilaahay buu u soo duma xagga alluu soo aaday fa aawaahu allahu ilayh ilaahay baa asaguna soo dhoweeyey majliskii rasuulka iyo cilmigiibuu soo doontoo soo aaday ilaahayna asna waa soo dhoweeye fa aawaahu allahu allah dumay ilayhi xaggiisuu u dumayo ilaahay baa naxariis siiyey ajir badanna u qoray ciqaabtiisa iyo cadaabkiisana ka badbaadiyo wey wa ama alaakharu kii labaad ninkii labaad fastaxyaa waa xishooday fastaxya allaahu minhu asaguna allah ka xishooday meeshan marka waxay u baahan tahay in la sheego waxaa kala duway labada nin labada nin way soo wada leexdeen saddex ninoo waddada hayay ahaayeen markay la simanyihiin masjidka nebi maxamed ee albaabku weynaa bay arkeen nabigoo fadhiya saxaabadii ishaa laysku dhuftay nin asagu buu watay laba ninna waa soo leexdeenoo nabigay la fadhiisteen nin xalqadii meeshii ka bannaanayd buu buuxshay ninna dhabarkaa dambuu fadhiistay dadku markay inta badan waxay u qaataan marka la yidhaahda ninna ilaahay buu u dumay oo allah soo dhoweeyey ninna uu xishoodood gadaasha u fadhiistay darteed ba xishood loo yidhi yay u qaataan ma aha sidaa xadiidka riwaayadiisa kala cadaysa markay saddex bay ahaayeen nin asagu markuu u horrayso nabiga indhaha babkiisii buu soo leexday ninna socodkiisii buu watay ninkan labaad ee nabigu le uu xishooday oo allana waa ka xishooday wax yar buu kii la socday waxyar buu kii la socday wamada aani qaliila uma jaaa fajalas markuu wax yar socday buu xishooda oo maad ninkan nabiga ku leexday iyo kan tegay intaad kaa raaci lahayd ceeb weeye nabiga ku leexuuri xishoodku waa halkaa xishoodku halkaa weeye wuu khajilay nabiga ku soo fiirinaya saxaabadii lasha soco ninkaa giirka sii taagahaya buu ka xishooday xishood buu xishood baan soo celiyay xaafidkuna qaabkaasoo san u caddeeyey riwaayada xaakim baana caddaynaysa wamada aani qaliilan kii labaad wax yar buu socday waa xishooday uma jaaa fajalas xishoodku waa halkaa sideeduba xalqada haddii ay buuxdo o garaangurtu wanaagsan tahay baa la iska fadhiista hadday meel bannaan tahayna waa la buuxshaa xishoodku meeshuu ka yimid waa halkaa saasuu nabigu labadaada saxaabi u kala duway wa ama alaakharu ka labaad waa ninkii intuu cabaar wax soo xishooday soo laabta wey fastaxyaa wuxuu ka xishooday inuu nabiga dhaafo oo uu tago fastaxya allaahu minhu asaguna ilaahay baa ka xishooday ciqaabtiisi wa ama alaakharu kii socday socodka iska wata soo ma aha fa acrada ilaahay buu ka jeedsaday fa acrada allaahu canhu asna allah ka jeedsaday ilaahay daacadiisi iyo khayrkiisa buu ka jeestay asaguna rabbi baa ka jeesisay inuu u naxariisto ama uu awaabiyo muttafaqun calayh xadiiku xadii culus weeye alimaam buhaari wuxuu ku keenay xadiidka kitaabu اlcilmi buu ku keenay xadiidka marka u horaysaba wuxuuna u jeedaa xilqadan laga hadlayo waa majaalisu dikrigu waa meelaha lagu baranayo kitaabka iyo sunnada iyo arrimaha diimeed abu cabdilahi buhaari uu ka wadaa meelaha lagu wardiye keliya ma aha saasuu waxaa kaloo ku jira xadiidka ninkii rasuulka ka xishooda allow ka xishooday ninkii rasuulka ka jeedsadana allow ka jeedsaday waxaa kaloo meesha ku jirta meesha nabigu wuxuu ku hayay hawl culus oo diimeed buu ku hayay ninkii ka tegay naar buu mutay fa acrada allaahu canhu ninkii xishooday ee yidhi ma rasuulkaad allah ka xishooday ninki aan marka horeba baltamin ee isla markiiba soo leexdayna ninka kale waxbuu dheeraaday faawaa ila allahi faawaahu allahu ilay ninkaasaa darajo dheer ninkan waa yar hashkaday xishood buu soo laabtay xishoodkii wanaagsanaana weeye xishoodka wanaagsan waa midka xumaha kaa hor istaaga wanaaggana kugu caraabiya waxaa kaloo ku jira dadka ahlulmacaasiga ah ee kabaa'irta la jahara in mararka qaarkood la sheegi karo fardi fardi iyagoo markaa la doonaya ummadda in looga digo xumaantooda laakiin waxaa shardiga ah inay macsiyada muujistaan inay qarsadaan hadday qarsadaan lama eh, lama ogolo in la ceebeyo oo la dabagalo waa satru ahli lmacaasi waa laazim ee kuwa ahlu kabaa'irka ah, ee xaggana mujaahiriinta la bareedhaya macsiyadii bannaanka soo dhiganaya siduu u taabtay nimanka niman la yaqaana way saddexa laba nin wuu ammaanay ninna xukunkiisiibuu nabigu sheegay waana wada garanaya maxaa yeelay nebi maxamed oo soo dhowrahay oo diin haya ninka aayar baalka ku jiiday waa nin aad iyo aad u liita sooma aad iyo aad u liita ilaahay bacdu ahlicilmi munaafiq baabay dhawaad dhehde kod waxay dhhen ninkaasi munaafiq buu ahaa ma xishoonin ma soo dumin saasuu nabigu u sheegay lilmaslaxa loo sheegaa mararka qaarkood mujaahiriinta laakiin asalku dadka ahlu iimaanka muslimiinta ah munaafiq iyo faasiq iyo waxoo dhanba axkaam in la astura asala inuu xukunku tacalluqa khaas ah ama ay yihiin mujaahiriin bilkabaa'ir yihiin idan taas waxay marka xadiidku tusahayaa fadliga uu leeyahay inaad fadhiisatood ka qayb gasho meelaha cilmiga diiniga lagu baranayo ama ilaahay lagu xusahayo wa can abi saciidin khudri radi allahu tacaala canhu qaala kharaja mucaawiyatu mucaawiya ku soo baxay calaa xalqatin fi lmasjid xalqad xalqadaha dee masjid nebi maxamedna xalqad bay ahayd taxdiid iyo riwaayo iyo tafsiir baa lagu baran jiray calaa xalqatin xalquu ku soo baxay iyo goobo filmasjidi ku taalo masaajidka lagu hayo faqaala wuxuu uhi maa ajlasakum maxaa idin fadhiisiiye saxaabay halkan u fadhidaan maanta iyo taabiciinta la fadhiyey qaaluu waxay dhaheen jalasna nadkur ullah waanu fadhiisannay ilaahay inaan xusno darteed xus allan u fadhina qaala wuxuu ihi saxaabiga allahuma ajlasakum ilaa daaka ilahay baa qaaluu waxay dheen maa ajlasnaa ilaa daak nama fadhiisin waxaan dikri ilaahay ka ahayn qaala wuxuu idhi amaa innii anugu lam astaxlifkum idima dhaarsanin tuhmatan lakum tuhna idin tuunsana inaad been sheegaysaan idinkuma tuunsani dhaartan in dhaariyeen macno kalay leedahay wamaa kaana axadun aadamana ma jirin min rasuuliillaah oo darajada nabiga aan ka jooga ka joogay oo yar canhu xaggiisa xadiian minii nabiga xadii laga wariyey wuxuu i nabi maxamed axad iiga dhowaa oo xaggana iga xadiid yar ma jiro yidhi de nabigu dhan waa ka ilmo adeer dhannahee waa seedigii mar waa kaatib waxyi wax ka qori jiray aad buu nabiga ugu dhowaa marka wuxuu yidhi wamaa kaana axadun axad ma jirin bimansilati ee birutbati min rasuuli illaah oo darajada nabiga aan ka joogo kaana ahaa aqala mid yar xadiia minni iga xadiiir canhu can rasuulilah u dhowaashahayga nabigu u dhowaa iyo xadiid yaraantaydu isma keenayso yidhi hase ahaatee waxaa nabiga ka maqlaan idiin sheegayaa wey ina rasuul lah sal lay wasalam kharaja waa soo baxay calaa xalqati min asxaabihi rasuulka ilah baa wuxuu ku soo baxay fadhi saxaabadiisu masaajidka dhex fadhiya faqaala wuxuu hi maa ajlasakum ama meel kalaba fadhiya maa ajlasakum maxaa idin fadhiisiiye qaalu waxay dhn saxaabadu jalasnaa nadkur ullah waanu fadhiisannay ilahay saanu xusno darteed wanaxmadahu aan ku mahadinno wanaxmaduhu cafwan aan ku mahadinno calaa maa hadaana lilislaam hanuunintuu islaamka nagu hanuuniyey ee una waafajiyey ilahay nooga mahadnaqna u fadhina una xaggana aan xusno wamanna bihi uu nagu manaystay calayna dushada oo islaamka ah wuxuu ilahay nagu iyo islaamnimo ah inaan ilaahay uga mahadnaqno xaggana aanu xusnaan u fadhina nabi allow qaala subaan wuxuu yidhi allaahi ma ajlasakum ilaa daak ilahay baa idinku dhaarshaye dikrigii ilaahay waxaan ka ahayn idima fadhiisanin miya qaaluu waxay dhaheen ah, wallaahi maa ajlasanaa ilaa daak nama fadhiisnin waxaan dikriga ilaahay iyo xuska ahayn iyo mahadnaq iyo shukri qaala suban wuxuu dhi amaa inii waa sidii uu markaa nabi maxamed u matalaya markuu la hadlayay saaxiibadii ama inii lam astaxlifkum idima dhaarsanin buu suubanuhu yidhi tuhmatan lakum dareen aan ka qabo runtinniya beentiinna walaakina hase yeeshe ataanii waxaa ii yimid jibriil baa ii yimid mar fa ahbarna wuxuu ii sheegay ana allaha ay baweyne yubaahii bikum inuu idinku faantamayo almalaa'ika malaa'igta idinku quusinayo ilahay inuu malaaigta ku eegaad idin keligiin miyaad moodaysaan waxay caabude addoomme aniga igu xidhan rabbinimo iyo ilahnimo ii aaminsan addoommo shahawo iyo shahawaad leh iyo shubahaadba ay ku xeeran shaydaan iyo balaayana ay dhibayaan iyo naf ayaa hal fadhiyo aniga xusahaya in allaha eebbaweyna yubaahi yufaakhiru bay asalkeedu tahay markaad xoogow adugu maalkaada iyo sharaftaada iyo magacaada yar mahadisee dadka ugu quusinaysaa mubaahaadka asalkiisa la yidhaahda eega weeye ilaahay baa qoorinhaya muslimiintan buu ammaanhaya ale bal eega malaa'igay keligin ma ahee addoommaha i xusayba e, waa jiraan eega yubaahii bikum wuxuu rabbi idinku fantamayaa weeye oo rabbi e, idinku quusinayaa almalaa'ika dhoolatus baa rabbi ku samaynaya malaa'igta ayuu maadaama ay ilaahay addeecaan oo marna aysan caasi dikrina aysan ka daalin leyla nahaar addoommo kalaa jiraa laleeyahay ogaada rawaahu muslim idan xadiidkana wuxuu tilmaamayaa fadhiyada cilmiga iyo diinta lagu hayo ama alla lagu xusahayo ka qaybgalkoodu ilaahayba inuu raalli ka yaho jecel yahay ilaa ay gaadho malaa'igtiisa qiimaha badnayd inuu yidhaahdo bal iska eega addoommadaasna waa jiraane baabu dikri cinda asabaaxi walmasa wuxuu baabi xusida rabbi la xuso waagu markuu bariya gabalku markuu dhaco nis dambe la gaadho qaal allahu tabaaraka watacaala wadkur rabbaka habeen dhaweyd baynu soo marra ayaaddan filaya wadkur rabbaka rabbigaa xusnami allow fii nafsika gooni ahaanta u ama qalbiga ka xus labada waa layidhadaa gaar ahaan rabbigaa u ama qalbiga ka xusoo carabku la jiro tadarucan adoo isbahaanbihinaya ilahay u dulloobaya tadarucan wadaaddaa ku fasira codka kor u qaadaya maxaa yeele waxaa laga horkeenay leeyihin khiifatan tadarucan cod la maqli karo wakhiifata mid hoos ah waxaan kaloo soo maray inuusan eh, tadaruc iyo muqaabalo aan la firinine la yidhaha tadarucadoo rabbi u khushuuca isu dulaynaya wakhiifata xaggana ka cabsanaya cabsi rabbi ka cabsanayso iyo hogaansan aad u hogaansamaysood u dulloobaysa ila addoon baa tahaye rabbigaa u xus wa duuna aljahri min alqowl ku xus wey rabbigaa duuna aljahri min alqowl codaan aanu dheerayn qolyahan dambe qolyahan odhanay marka tadarucan waa codka la maqlayo khiifatana waa ka hoose sirta ku ah wa duuna aljahrina waxay leeyihiin waa waasitadii u dhaxaysay cod dheer oo aad loo maqlahayo iyo midaad adugu ninka kugu dhow maqlahayo iyo mid naftaada aad maqashin saddexdaa weeye yidhaahdeen naftaada midkaad maqashiin waa khiifatan wey midka ruux kuu dhow uu ku maqlahayana waa dhexdhexaadku tadarruca lagu fasiraya taru waa codka aad u dheer tadarruc waa codka aad u dheer mararka qalilinqiraan nabigu la jahraa soo ma baa lala jahraa oo khudbaa jirto dikri ilahay xus ah wa duuna aljahrina waa waasitadii bayna beynki intaaba tafsiir waa la sheegay almuhim waa maxay rabbigaa xusnamay allow adoo isu bahaanbahinaya u duloobaya xaggana ka cabsanaya kuna xus cod aan aad u dheereen weeye bilquduwi aroortii walasaali galbihi walaa takun ha noqonin min alhaafiliin culamaa ulbayaan waxay yidhaahdaan laa takfal in lagu yidhaahdo iyo laa tafcal iyo dadkaasi ha ka mid noqon waxaa xeel dheer dadka ha ka mid noqon qolyo xun baad meel tuuraysaa waxaad leedahay kuwaas ha ku darmani hebelow xumaan ha samayna waxaa dheer hebelow been hebelu xaq islaan ha dhicin waxaa ka xel dheer kuwa xuquuqda biniaadamka banaysta ha ka mid noqon beenalayaasha ha ku darmanin ha ku biirin baa ka xeldheer walaa takun min alhaafiliin saasaa loo yidhi qaala ahluati waxay dadka carabiyada yaqaana alasalu jamcu asiilin weeye wahwa maa bayna alcasri wاlmaqrib waa xilliga udhexeeya casar iyo maqrib baa asiilka la yidhaahdaa wa qaala tacaala wuxuu kao rabbi nabi alla u dulqaado u gegso calaa maa yaquuluun gaaladu waxay kaa sheegeen xadgudub ah iskaga dulqaado waa saaxir iyo waa majnuun iyo waa kan iyo wasabix bixamdi rabbik wasabix ilaahay weynee maca xamdi rabbika adoo ku mahadinay ilaahay weyne oo nasah oo qadis oo tahiroo xumaha ka takoor adoo weliba mahadinaya qabla uluuci shamsi qoraxdu intaysa soo ka hor salaadii subaxa iyo wa qabla quruuba intaysan dhicinoo casarkii ah wa qaala wsabix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar ilaahay weyne oo nasaha oo qadis bixamdi rabbika maca xamdi rabbika adoo rabbigaa mahadinaya xaggana mahadi weeye bilcashiyi niska dambe iyo walibkaari aroortii niska hore qaala ahluqati waxay dhahan alcashiyu maa bayna zawaali shamsi waqurubi waa qowl aqaashaka ilaa dhowr qowl baa ku jirto oo waa un qowl caana weeye in cashiga la yidhahdo maa bayna zawaali shamsi waqurubiha duhr laga bilaabo ilaa ay ka dhacdo ayaa la yidhaahdaa cashiga qolya cilmigeeda duhur laga bilaabo ilaa waxaa habeenka kale barhkiisana waa la yidhaahdaa qolya casarka ilaa habeen kale barhkiisa ku tilmaa ilaa afar qowl baa la geliyaa dhiba ma lah adu nis loo jeedaa wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi oo kale fii buyuutin guryo adina allahu rabbi idmay ama uu fasaxay ama uu amray lanno adina haddii markaa guryaha la sheegan bay ku xidhanta haddii guryahan masaajidda muslimiinta laga wado adina amaray noqonaysa amara bay ka dhiganta guryahani haddii laga wado buul buulsuufiyeedkii sawmacaadka ay nasaaradu e, ruhbaantu dhisan jireenna adina sidaa lagu daynaya ilaahay baa qadare weeye waa qadaa waa xakama min jihat alamr alkowni alidn alkowni alqadari weye oo macnuhu waxaa weeye qolihii nasaare ee ruhbaantahay ee duurgalka ahaa ee weliba shaam iyo ciraaq dhulkaa teedsanaa carabti carabtii nisaarowday iyo kuwa kale qoreyshood markay safraanba ay mari jireen qawyo dhaadheer korkoodaasay meel intay xordaan bay meel ka degi jireen ama qow dushiiba buul yar ka dhisan dhisanhaya oo dhagaxa ah ama shamiitaah ama geeda ah meelo meeshay ka sarrayso say dadka oga fogaadaan aadamana oga go-aan shiddadooda iyo dhibkooda uga dheeraadaan bay halkaasi eh, ilaahay ku xusu jireenoo rabbi ku caabudi jireen marka adina markaasi qadaa bay noqonaysa in sawmacaad iyo masaajid yar ah qolyihii rawhbaantaha ay igire iyo qowyo dushood ka furtaan halkan ilaahay ku caabudaan waa idan iyo qado rabbi weeye haddii buyuudan aan masaajidda ay tahayna waa amara rafciguna waa kii macnowga ah ee tacdiimka ah wey haddii laakiin aan dhahno buyuudani waa sawmacaadkii iyo macaabidii nasaaro rafcigu rafig wuxuu noqonayaa xisi ah maxaa yeel meelmeesha ka sarraysa ayay ka dhisan jireen buul suufiyoodkeed waad fahanteen baylata fii buyuutin guryo gudahood adina allahu rabbi uu amray an turfaca in la weyneeyo in la xurmeeyo in la qadariyo in la kor xagga xurmada iyo qadarinta taas waa markaan maro masaajidda aan ka dhigno fii buyuutin guryo gudahood adin la rabbi uu ilaahay ogolaaday an turfaca meel kore in la dhigeeyo oo meel kore laga dhiso wayudkara la xuso fiiha gudaheeda ismuhu ilahay magaciisana lagu xuso yusabbixu lahu rabbi waxaa ku nasaho ku weyneeya fiiha fi lbuyuuت bilquduwi wاlaasaal nis hore iyo dambaba rijaalun rag rijaalun waxa loo yidhina waxaa weeye tafsiirka wuxuu u dhow yahay in biyuuda lagu fasiro sawmacaadka lannu siyaaqa ku tusahay maxaa yeelay wixii duurgalka noqon jiray ee meelaha macaabidda ka dhisan jiray raggun bay ahaayeen dumar shuqul kuma lahay haddii loo jeedo masaajideennii loo jeedo rag iyo dumarba masaajidda ilaahay waa ku xusaan marka rijaalun rag baa ilaahay xusa xilliyadaas iyo meelaha sarsare laa tulhim tijaaratun walaa baycu can dikrillah xoolaba maynle nimankaas niman la u go'ay oo ilaahay isu dhiibay oo baniaadan ka soo fogaaday oo halkaa ku xirxidhan bay ahayd faynuusiya laambada intay shitaan meelahaas ka joogi jireen carabtuna markay habeenka guuran hayaan o dhumaan bay u baxsan jireen iftiinkeeda gabayo badan bay ka tiriyeen laa tulhihim aysan ka mashquulin tijaaratun walaa baycu can dikri illah maxalushaahid kuwaas maxaa loo amaanay markaa iyada ah intooda rubaanta meelaha deganee dadka ka go'ay boqolkiiba sagaashan iyo badankood niman suuban oo injiil aan la bedelin haysay ahaayeen nebi maxamedna sugaya ilaahay keligii caabuda aan alla u shariig yeelin bay u badnaayeen waagii dambeo taxriifku yimid ama injiil la bedelay waxay ku badnayd oo taxriifku dhex yaalla magaalooyinka iyo wadaadaha jooga nimankan duurka galay waa niman ka cararay fasaadka ku yimid diineed ee fikriga ku yimid nasaaro caamadeedii iyo culummadii dhex joogtayba markaasay ka banjoogaybeen duurkay galeen saa dartood badankood badankood way fiicnaayeen saasaa loo ammaanaya qaybaha fiican ee nasaaro qur-aanku inuu ku badan tahay ku badan tahay qur-aanka waagi dambe markay dacwadu nabi maxamed gaadhayna inna waa islaantay inna mucaanidiin banqona waa gaaloobeen maxaa yeelay ninka halkaa ku xidhan wax waruu helaya ma jiraan hiriqle xataa dhambaalkii loo soo diray ma gaadhin duurku ku xidhanya biniaadanooma soo dego haddii ay safar iyo marti soo maraan wuxuu hayuu intuu dalow ugu soo rido xarag dheer buu ku siinaya xataa u soo degi maayo xarag dheer buu ku siinaya biyaha alaabta hadhow markay tagaan dadku tagaanba isagu intuu jiraan jarro ku dego iyo wixiisa urursano meeshiisa ku noqonaya bani aadam isku ahaayeen waa tii abubakar dardaaran ka bixiyey saxaabadii duulaysa markii shaam iyo ciraaq iyo bilaabaya furidooda la hadlay saxaabada nimankaas iska ilaaliya buu ninkii dabda roda mooyeen faraha ka qaada ayagiibu qaybiyey wa can abi hurayra radi allahu tacaala canh waxbaan وقال taعالى rabigan wuxuu hi إna skrna الجiبaaل waxaan buurihii baanu sakhirno u fudayn macahu maca abi daawuud yusabbixna bilcashiyi wاlishqraaq nabi llaahi daawuud waxaa loo fududayey inay qowyuhu iyo buuruhu ilaahay la xusaanba bilcashiyi niska dambiyo walishraaqi niska hore aroortaba wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal idan dikriga ilahay waa in layskugu tago weeye waa in la wada xuso rabbigay haddiiba buuro lagu kaalmeeyey iyo qowyo iyo geedo nabi llaahi daawuud bini aadamku inuu iskaalmaysto ilahay xuskiisa isu kaalmaysto iyo diinka barashadiisa waa min baab اlأwlaa buu sheekhu rabaa saasuu aayadda u keenaan filaya وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul sl slam man qaala xiina yusbixu ninka yidhahda xilligu waagu u baryo waxiina yumsi markuu galabaysanayo subxana اllahi wabixamdih miata maratin boqol jeer ninka yidhaahda lam yأti lama yimaado axadun aadame ywma alqiyaamati maalinka aakharo biafdalo wax ka qiimo badan mima jaa bi wuxuu la yimid dikri iyo tasbiix iyo taxmiid kaa badan adiga axad la iman kara ma jiro allahuma in lagaa badiyo mooye ilaa axadun ruux mooyeen qaala yidhi mila maa qaala wazaada ilaa axadun aadama mooyeen qaala yidhi mila maa qaala intaa jiro boqolkii ninkii yidhi adna isku mid baad noqonaysa aw zaada ama kaa badiyey laakiin ilaahay nasihidii iyo lakumhadintii wax ka fiican ma jiro weeye wa bixamdih rawaahu muslim dikri walba hadee dadku waa kala qaybo tawxiidka waynu soo marray asaguna gooni inuu yahay laa xawla quwata waynu soo marray ama ataxmiid wataصbiix waxaan lagu kala badan yahay weyne walba intuu kala yimaado haddaad boqol tidhaahdo waa waxa fudud intaas subxan allah wabixamdi miata mara waxay kugu qaadan waa toban daqiiq mise waa ka yar tahayba waa shan daqiiq miata mara marka haddaad maalinka kun akhrido maxaad moodaa ama laba kun aad akhrido wa canhu qaala jaءa rajul ila nbi sal l slam faqaal ninbaa nabiga u yimid faqaala wuxuu hi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa laqiitu min caqrabin ladaqatni اlbaarixa ninbaa nabiga u yimid calacalahayo wuxuu yihi saxaabigii maa laqiitu min carabin maa laqiitu min caqrabin hingarala maxaan kala kulmay buu ihi iyo xanuun ladaqatni ilbaarixala i qaniintay hingarale ama dibqallooc ama haraan maxaa kaloo la yidhaahdaa ya hingarle maa u taqaanaa sooma haraan qolyaa yidhaahda dibqallocna qolyaa yidhaahda maxaa kale ya aleelalo mid weyn oo hingarlaha ka mida weeye <laughs> magac gooniha maaha aleelaho midka abeesalagalaynka imtixaanka weeye madow ya ايش العقرب عندكم ما تعرف خير ان شاء الله saxaabigu wuxuu nabi allow maxaan xanuun kala kulma iyo laxow xaala hingarla iqaniinay buu suubanaha ku yidhi fa nabigu wuxuu yidhi baarixadu habeenka tegey baa la yidhaahdaa amaa low qulta haddaad odhan lahayd xiina amsayta markii aad galabaysatay acuudu bikalimaati illaahi tammati min shari ma khalaq lam yaduraka kuma dhibeen rawaahu muslim gabalku markuu kuu dhacay ama casar la gaadhay ama duhur la gaadhay ya lam yaduraka miyaan akhriyey acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaat illah ilaahay weedhihiisa attaamaati dhammayska diraa xagga cadliga xikmada iyo sidqigaba maxaan ka magan galay min shari maa khalaq wuxuu abuuray sharkiisa ilangarlo waa makhluuq dhibkiisii iyo qaniidiisii iyo saydhadu ku saydhayna waa shar wey lam taduraka kuma dhibteen ladqadiisu ama caqrabka kuma dhibeen yani kuma soo gaadheen wey rawaahu muslim idan eh, kelimaad taamaadka kelimaadka ina alkalimaat alkowniyin baa loo badan yahay alkalimaat alkowniya alqadariya wey amarka ilahay wixii dhacayso isagu ma xukumo alkalimaat asharciya ma aha alkalimaat asharciya waxaa loo yaqaanaa hadalka ilaahay ku saabsan taxliil iyo taxriim iyo amar iyo nahyi iyo waciid iyo wacd alkalimaat addiiniya aw atashriiciya taasi waa bini aadamku waxay samayn lahaayeen yaa kalimaad sharciga ama diiniya la yidhahdaa amaa kalimaadka kowniga waxaa laga wadaa amarka ilahay adduunka uu ku maamulayo dhimashada geerida waxa dhacahaya masaa'ibta waxa la rafcinayo amar rabbi soo kuma socdaan kelima rabbi weeye inuu bahalkaas intuu soo soo gurgurta dhag uu kaa amar buu ku socdaa kelimo allo ku socdaa haddii ilaahay aad cuskan lahaydna ilaahay baa kaa joojin lahaa asmaada ilaahay iyo aahaarteeda iyo adduunka ku socday sidiisuba isim walbo ilaahay leeyahay magac sifaa ka laasinta sifo walbana aahaar bay makhluuqaadka ku leedahay sifo kasta magac bay leedahay sifaadka daatigaanu u jeednaa weliba ficil walba sifa kama laasimto magacna kama laasimo marka ilaahay laga hadlayo subxaana wa tacaala laakiin magac asmaada ilaahay sifaad bay ka timaadaa sifaadkuna akaam bay leedahay axkaam bay leedahay ilaahay inaad arraxmaan tidhaahdo waa magaciisi arraxmana waa sifadii ama waxaad masdarka u taqaaneen ilaahay inuu u naxariisto uunka oo muslimiinta u naxariisto oo ducafada u naxariisto oo xataa gaalada u naxariisto ila adduunka inay kusii noolaadaan oo roob la siiyo oo caafimaad la siiyaa naxariis laftirkeeda ah intay nool yihiin waa aaaru sifa waa raadka sifada ay kaga tegayso makhluuqaadka iyo uunka marka waxaynu ku soconnaba waa ismi ilaah iyo sifo rabbi iyo sifada wixii raadkeedii ka dhalanaya wey alkalimaat huna waxaa loo jeeda alkalimaat alkowniya alqadariya tasriifka iyo tadbiirka makhluuqaadka loo jeedaa ee biamri illaahi ku socda ya maxaa tidhi waa sifo magan gelayo haa baa la magan gelayaa ilaahay baad magan magangelaysaa waxaadna ku baryaysaa sifaadkiisa acuudu bikalimaat illaahi taammaati sifada keligeed miyaa la baryi karaa hmm. ilaahayow magacaadan cuskada iyo naxariista ilaahay i naxariiso soma kala duwan ilaahay soo naxariis ma laha sifaturaxman baryi kartaa iskeed yaa sifat araxmati irxamni haddaad tiraa ka kufri baa iska ilaali waa kufri laakiin haddaad tira waxaan kugu baryahayaa uh, cilmigaada qudradaada waxaan magangelayaa kalaamkaadaan kugu magangelayaa kalimaadka kownigaan kugu magangelayaa waxaa weeye waa tawxiid waa tawxiid waliba sifaatka daatigaah ya sababiyo wey ha sababiyo wey way kala duwan wa canhu caynu sal annahu kaana yaquulu idaa asbaxa nabigu wuxuu odhan jiray markuu waabariisto allahuma bika asbaxna ilaahu awooddaada iyo amarkaadaan ku waabariisannay wa bika biquwatika wa amrika yaan amsaynaa ku waabariisannay ama naxariistaada nicmadaada wabika naxya adaan kugu noollahay wabika namuutu amarkaadi iyo awoodadana ku dhimanaynaa hadaanu seexannay hadii ay naga dareertaba walayka laa ilaa hayrika nushuur wailayka maadaama la hormariyey jaaraabmajuurka ama darafkii ama macmuulkii waxaa loo jeeda takhsiis iyo qasri inuu faa'iideeyo aduga xaggaadunbaa loo noqona mee kal loo noqon cafwan wailayka nushuur soo bixinta aakhir laga soo baxo qubuurta ama hurdada laga soo kacabaa xaggaaday aatay waidaa amsa markuu galabaysta casar uu gaadhana qaala nabig wuxuu odhan jiray bika amsayna allow awooddadan ku galabaysannay wa bika naxya awoodadaanu ku noollahay wa bika namuutu biquwatika wa amrikaanu ku dhimanaynaa wa ilayka nushuur intii unbuu wa ilayka almasiir baana meeshaa la rabaa inay noqoto maxaa idin dhigi aniga nushuur baa ii qoran waa khata rawahu abu daud wtirmid qaala xadiiun xasan wailayka almasiir bay axaadiistu isku raaceen marna waa la soo baxayaayo toosiday istiiqaadka yaa nushuur iyo bacثi lagu matalayaa ee seexashada iyo hurdada la galana dhimashada iyo geerida lagu matalaa wa canhu wailayka almasiir noqodka iyo laabashaduna xaggaada wey nashri iyo xashri iyo dhimashaba alla wadaa iskale wey sida uu nabigu dhihi jira de waa la xifdo waa la yaqaana xisn muslimka laga bartay ilata wa canhu ana aba bakr asidiiq radi allahu tacala canhu qaal khiyaarkii ummadda wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi murnii ifar bikalimaatin weedho aquuluhunna aan dhahoon ku ducaysto idaa asbaxtu markaan waabariisto wa idaa amsaytu markaan galabaysto qaala subana wuxu uhi qul waxaad tidhaahdaa allahuma faatir asamaawaati waalard allaha celi dhul abuurayo cirarka iyo dhulka abuurayow faatirku waa bilaabaha unkaha shay unka ee bilaabeen mubdica ah mukhtarica ah la yidhaahdaa caalim alhaybi waxa maqan allaha ogow washahaati waxa muuqdaba aybku w maa haaba can ilxawaas xawaasta shanta ah wixii ka maqan baa haybka la yidhaahdaa shahaadaduna wixii marka xawaasta shanta mid ka lagu arka khaasatan aragoo kale ayaa la yidhahdaa rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisiyo wax walbo haddee makhluuqa allah uu rabbi ah wa malikahu wa maalikahu allihii lahaayo melig calayna soo mara inay melig noqoto iyo maaligba noqoto rabba kuli shayin wa malikahu wa malika kuli shayin wa maalika kuli shayin maaliki ywm اddiin qiyaamo iyo aakhare iyo adduun iyo ef iyo bani aadam waxo dhan allah boqor allah iska leh marka faciilo bimacnaa faacila markaa noqonaysa haddii hadda qaabka loo dhigo ashhad waxaan qirayaa an laa ilaaha illaa anta bika adaan magan galay allow maxaan kaa magan galay min shari nafsi naftayda sharkeedaan kaa magan galay naftayadaa u shar badan ku aafayn wa shari shaydaani shaydaan sharkii baan kaa magan galay iyo wa shirkihi asaga gaalnimadiisii inuu shirki igu rido gaalnimo inuu igu rido washarakihina waa la ahriyaa wadaadana rajaxa waliba wa sharakihi iyo shabakiis sharakadu marka waa xadhkaha lagu ugaadhsadee la daadiyo dabinada la qoolo ayaa sharaga la yidhaahdaa ninka ugaadhsanaya ama gabraaranaya ee sagaarada iyo xawsha iyo waxyaabaha noocaas iyo biciidkii xarkuu u daadiyo yaa sharag la yidhaahdaa fiilooyinkaa la daadsa idan shaydaanku muxuu daadina xarku daadinaya uu kugu waarsanayo idinkuna mallayga waad ugaadhsataan shimbiraha xarkaad ku qabataan waxyaabahaas oo kaleo isagoona u daabtan nafta biniaadamka saaxiibada qaraabada xaasaska caruurta waxbuu saa kugu daadina kugu fidnaynaya meelun baa lagaa soo geli waa xarkiisi ilahay kaa badbaadiya mooyeen wa shari shayaani shayaan shirkii baan kaa magangelaya iyo wa sharakihi dabinadiisa xarkaha u daadsan wa shirkihi gaalnimadiisuna gaalnimo igu rido marna waa idaafa maxda oo markaas sharag akhrido marna waa masder mudaaf lifaacilihi ay kala duwan yihiin labadaa macnay kala noqonayaan shirki haddaad tirana waa masder mudaaf lifaacilihi oo rixiga shirkiga kugu ridaya weeye markaa sharag tiradana waa idaafa maxda isaga xadhkaa loo idaafeeye loo tiiriyey qaala wuxuu idhi nabigu qulhaa waxaad tidhahda ducada ayada ah ibnuqayim wuxuu rajaxaa iyo wadaad badan sharagay rajaxaan wa sharakahu shirkigii baa soo gelaya xarkaha shaydaan u daadsan iyo filooyinku u daadsan dadka uu ku qabanayo bidcu kugu qaban gaalnimo kugu qaban macsiyu kugu ridi waa xarka fara badan shirki basana gooni loo sheegi maayo ku dhex jiraa bay leeyihin adu waxaan laysku hayaa xaraka waxaa laysku haya dhib mala qulhaa waxaad tidhahdaa idaa asbaxta markaad waabarisata dheh wa idaa amsayta markaad gaabaysato ku ducayso ducada wa idaa akhadta madjacaka madjacaka cafwan markaad seexananaysana gogusha markaad tagta ahri markaad galabaysata ahri waagu markuu ku bari ahri rawa abu daawuud wاtirmidi qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal kaana nabiy اllah nabiga ilaahi wuxuu ahaa idaa amsa hadduu galabaysto casar la gaadho masaago hadda waa laisku hayaaye wixii bacdalcasr loo gaadhaba adkaarta waa la akhriyi karaa wixii si gooni ah bacd almaqrib shareecadu aysan dhihin nusuustu bacd almaqrib aysan dhihin casarba haddii la gaadho waa la akhriyi karaa bacduurba waa la akhriyi karaa idaa amsa hadduu galabaysto wuxuu jiray qaal amsaynaa waanu galabaysannay wa amsa almulku lilaah boqortooye iyo lahaanshana maamulna allay u galabaysatay walxamdu lilah allah mahadsan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah alla xaq lagu caabano asaga ka ahayn wax la wadaaga cibaadada iyo maamulkana ma jiro qaala araawi waa ubayd zubayd yaa loo jeedaa qolyaha shuraaxda waxay dheen raawigaas kan hebel hebel noqon in muslim loo laabto kugu filan dib ugu laabato saxiix muslimka raqamka hadda kusii ka fiiri wadaad zubayd la yidhahdo waa can ibn suwayd annaqi cabdiraxmaan ibnu yaziid can ibni mascuudin way xadiidku marka ninka raawigii lafdigan sheegay waa zubayd xasan bin cubaydilah baana ka qaadanaya oo odhanaya zubayd baa ii kordhin jiray markuu xadidka waranayo weedhaani araahu waxaan u malaynayaa ama uraahu nabigu waxaan filahayaa qaala inuu yidhi fiihinna ducooyinkan uu ku daray gudahooda lahu lmulku walahu alxamd laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah nabigu gaabsanine lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir buu ku daray rabbi rabbigayow asaluka waxaan ku weydiin inaha de waanu soo marmaray tafsiirkooda in badan marka waan iska dulmarahaya rabbi rabbigow asaluka waxaan ku weydiisan khayra maa fii hadi leylati habeenkan asaga gabalkiisuu dhacay wixii khayra ku jiraan ku weydiistay wa khayra maa bacdaha wixii ka dambeeya khayrkiisaan ku weydiistay habeenkaani ilwaaga ka baryahay waa khayraad allow iga dhig weeye wa acuudu bika waxaan kaa maangalay adiga min shari maa fii hadi leylati habeenkan wixii shariga ku dhex jira wa shari maa bacdaha iyo wixii ka dambeeya rabbi rabbigu acuudu bika waxaan kaa maangalay min alkasali wahsi aan cibaadada iyo daacaadka ka wahsado adoo qaban karoo la iman karoo awooda xagga caafimaadka iyo xoogga yaad ka wahsanayso cagajiidaysa waxaan kaon kaa magangalay wasuuil kibari cantatab baan kaa magangalay weynidaas dhaantee weynida teeda xun ee liidatee laf iyo ludba ay tegahayaan caqligu tegahayo wasuuil kibari waa weynida teeda xun wasuuil kibri bay dheheen wasuuil kibr kibirka kiisa xun kibir maxaa yeele kibirka wanaagsan baa jiro bannaan waynu soo mar hadda ka hor sooma kibir wanaagsan baa jira xasad la ogol yahay baa jira mid xaaraana jira meelo goonia ah, waa marka gaalada loo kibirhayo laysqaadqaado murtadiintii kufaarta muxaaribiinta iyo kuwa ilaahay nacay in loo murqa banaysto maxaa cize iyo sharaf loo muujiyo isbahaambiinooda daciif iska dhigin waaya kibirkaa kibir wanaagsan weeye hoyalo wanaagsan weeye rabbi acuudu bika idan nabigu wuu kala duusoo ma mar wuxuu ka dhigay wuxuu ilaahay ka maangalay wahsi iyo cajis adoo awooddi ba in aad cibaadaadkii ka cajisto iyo aacaadkii wuxuu kaloo ka magangalay wasuuil kibari walkibrina way timid labaduba la wada sheegaba kibirkii xumaaya waxaan kaa magangalay iyo weynida ruuxu asaasaqahay iyo cantatabahaya waxba kala garanayn de marka waxaa weeye culays baad dadka ku tahay waxaad ilaahayna ma caabudaysid maskaxdeeda waa tagtay furaashka unbaa taallaa rabbi rabbigu acuudu bika waxaan kaa magan min cadaabin fi الnaar cadaabin tanwiintu waa litafkiim wاtahwiil ilah waxaan kaa maangalay cadaab laisku cadaaba naarta la isgeliyo cadaab ba'an wa cadaabin fi اlqabr iyo cadaab weynoo qabriga laisku cadaabo su'aalihiisi iyo dhibkiisa kale waidaa asbaxa qaala dalika ayضa markuu waa bariistana nabigu sidaasu odhan jiray asbaxna waasbax اlmulku lilah wاlxamdu lilah laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamdu cali dheerayd buu nabigu akhri jiray rawahu muslim can cabdlahi bni khubayb bidami اlkhaa'i اlmucjamati qaal qaala lii rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu igu yidhi iqra' waxaad akhridaa qul huwa allahu axad akhri wاlmucawidatayn cafwan labada ruuxa magangelisa hadduu akhriyo oo suuratulfalaq iyo suuratnaas ah ahri goorma xiina tumsi markaad galabaysato iyo waxiina tusbix markuu waagu kuu baryo alaa maraatin saddex jeer akhri takfiika waxay kaaga filaan min kulli shayin shay kastoo adkaa iyo qur-aan kale ah qur-aan kale iyo adkaar kastoo lahayd bay kaaga filanta ama takfiika min kulli shay dhib walba oon rabbi habeenkaa kuu qadarin bay kaaga filan tahay maxaa yeele markii ilahay wax kula maago waxaa weeye in lagu halmaansiiyaa laga yaabaa xadiikaas horenu soo maray xadiidka horen soo marray iyo xadiidka dambe ilaman doonaba markii ay wadaaddu ka hadlaayeen ayay hawshaa ku sheegeen maxaa yeelay markii ilaahay uu rabo wuxuu qadaray inuu fuliyo shardigii uu qadarka lagu joojin lahaa baad ka ilduufi waad hafi markaasay hawsha kugu habsanaysa takfiika min kulli shayin shay walba dhibkiisa ilaahay kaa xaslanaya oo qabanaya ama adkaarti xirsi xidhki intaasaa filan wey rawa abu daawud tirmidi qaala xadiiun xasanu saxiix wcan cuثmaan bn cafaan radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lah sal lay slam wuxuu yidhi maa min cabdin adoon ma muslim ah yaquulu odhanaya fii sabaaxi kuli ywmi wamasaa'i kuli leyla adoon ma jiro yidhaahda fii sabaaxi kuli ywmin maalin walba waa barigiisa iyo wa masaa'i kulli laylatin iyo habeen kasta galabkiisa yidhaahda bismi illaah magaca ilahay baan cuskaday alladii allahu laa yaduru uusan dhibaynin maca ismihi magaciisa la jirankiisa shay wax dhibi kara uusan jirin magaca ilaahay baan cuskadayoo ruux cuskada wax dhibi kara uusan jirin fi lardi dhulka gudihiisii walaa fi sama wa huwa asamiicu alcaliim allana waxaa la tilmaamay inuu alla iyo sumadan garan wahuwa alla waxaa weye alsamiicu allah maqalka badan addoommihiisa maqla baahidooda dhibkooda alcaliimu ogaalka badan alaaa maraatin saddex jeer ninkii yidhaahda ilaa hadduu addoonkaa jiro sidaa yidhi masaaa kulla leylatin iyo sabaxa kulla yowmin ducadaa akhriya lam yadurahu ma dhibo shayn wax wax dhiba ma jiro xadiidka waxaa wariya abaan ibnu cumaan saxaabigan cumaana wiilkiisaa ka wariya abaan ibnu cumaan ibn cafaan baa xadiidka wariya abaan waagii dambe xanuunkan waagi hore faalijka la jiray faalijka la odhan jiray hadda idinku istiroogaad u taqaanaan dhinaca dhiigka kugu dhufanaya ku qalalaya soo ma taqaanaan maxaa la yidhahda soo istiroog maahay mise la yidhahdaa xanuunkaasaa ku dhuftay abaan isagoo dhinacanna uu qalalan yahay yuu xadiidka u sheegay taabici kale uu wariyey taabici xadiidkii qabanaya wuxuu arka xaggana dhinaciisa fiirinhaya ila xadiidku muxuu yidhi galab walba iyo aroorba ducadaa ninkii akhriyaa wax ku dhacahaya ma jiroo dhibaataa buu xadiidku leeyahay wadaadkii sheegahaya warinhayana dhinacaa qalalanba markaa saasuu u fiiriyey wuxuu ku yidhi waxba haya fiirinine habeenkaa istroogay ugu dhulfanhaya ducada waama hilmaamay buui wuu dareemay aa mogta ruux asagoo kula hadlin baad dareemaysaa inuu kula hadlahayo indhahaa layskala hadlaayo fiiradaa layskala hadlaayo hebel maxaad kala wuu ii jirxumeeyaad leedahay saad ku garta ku jilxumeeya suuqu muusan dheeli falka iyo qaabka adka garanaysa wuxuu idhi ardayow waxba dhinacay gacantayda qalalan ha eegine habeenku xanuunka igu soo boodayey waxaaba la i hilmaansiiyey ducada inaan akhriyaba ee ducada waa sidaasaan aabbahay oga maqlay aabbahayna beenma sheeg nabi maxamed beenma sheegina qaaduu dhindhaha taageen wuu qatay rawa abu daawud tirmid qaala xadiiun xasanun saxiix baabu maa yaquuluhu cinda annowm wuxuu baabya wuxuu odhan lahaa ruuxu markuu seexanayo kitaabu dacwaad ma gaari karo baabu maa yaquul wuxuu odhan lahaa ruuxa muslimka cinda annowm markuu seexanayo qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi cir iyo dhul abuurkooda waxaa ku jira iyo wakhtilaafi اlleyli wاnnahaar isweydaaradkay habeen iyo maalin isweydaaranayaan la aayaatin calaamado waaweyn oo ku tusa ilaahay jiritaankiisa iyo rabbinimadkiisa iyo maamulkiisa iyo amarkiisa liulil albaabi inta caqliga saaxiibka caqliga le garaadka alla siiyey ayaa aayadaha arkahaya iyo mucjizaadkaas iyo adilada kowniga ah aladiina kuwii weeye albaabku yadkuruuna allaha ilaahay xusa qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim iyagoo dhinac u jiifa wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlardi rabbana ma khalaqta hada baila alaayaat habeenawood baynu aayadda soo maraynay idan ilahi wuxuu ammaanahayaa muslimiinta ilaahay xusa wuxuuna sheekhu hadda u keensaday maxalushaahidka wacalaa junuubihim xilliga la jiifo ama ruuxii xanuunsanaayo fadhi jiifka ku tukanaya وعن xudayفة رضي الله تعالى عنه وأbي ذر أن رsuل الله صل ل سلم kaana إida أwى إلى فراaشhihi kaana subnuxu idaa awى hadduu u dheelmado u hoydo tago ilaa firaashi gogashiisii qaala kii yidhahduu ah bismika allahuma axya وamuut bismika magacaada weyn yan allahuma allow axyaa ku noolan oon ku soo kici haddaan ka soo kaco wa amuutu ku dhiman haddaan soo kici waayay haddaan gam'aba labaduba ile mowdku eh, hurdadu waa mowd weeye almowt suqra buu nabigu ku magacaabay saa darteed baa nabi maxamedow dadka ahlu jannaha ma seexanayaan nabigu wuxuu hi ahlu janna ma seexdaan maxaa yeelay hurdo waxay ka warqabtaa hee geeri midda kale hurdaya u baahda hurdadu waa nooc min alcajzi jidhkaa daalaya waa canuun culays aad la kulantay baad rabtaa inaad ka nasato hadda janna laguma daalahade waa un lasii marqaamaa waa un lasii marqaame lasii judboon mooyeene hurdoo looma baahna marka rawahu الbukhaarي وcan cali radi allahu tacala ana rasul sal slam qaala lahu walifaaطima nabigaa wuxuu ku yidhi cali iyo faaطima ku yidhi qaala lahu ay lcaliy nabig cali wuxuu ku ui walifaatimata binti muxamed radi allahu tacaala canhuma idaa awaytuma xadiidku qusula sheekuu soo gaabsaday faatima binti muxamed gabadh yar bay markii la guursaday cali haddee khadaamad oo muusan keenin gabdho u adeego caawiyana lama helin hawshu waa laiska tabaryaraa marka hawshu gurigoo dhan bay qabanaysa haddii lasoo dhaamin biyo la dhaamin haddii raashin la tumi haddii la karin caruurtii agaasinkoodii reerkii iyo hawshoo dhan baa ku badatay dhowr goorba waxaa lagu yidhi aabbaha markii gaalo jabto oo maxaabiistan laga soo qabanayo addoommahan uu dadka u qaybinayo maad wax ka soo qaadatay addoonkuu khidmeeyo oo adeega aabbaha ma weydiisatid waa iska erxishoote waagi damba loo sheegule aabbaha maanta waxaa u yimid wuxuu qaybinhayaa addoommuu qaybinaya waa nabi maxamed aleh isalaat wasalaam nabigay raadaysay way weyday meeshii loogu sheegay ka arki weyday nabiga intuu wixii qaybiyey lagu kala tegey oo wuxuu ku yidhi waxaa kaas mar dambe kulmi doonaan buu sheegi doonaayo yay weyday waxay ku leexatay caaisho guriga bay ugu tagtay waxay tiri hooyey rabay aabbana waan arki waayee fariinta iga gaadhsiiy addoommaha aad qaybanayso hal addoon oo hawsha guriga wax iga qabta wixii kor laga keenaya biyo dhaaminta iyo howlaha igaga filaada yaan rabaa aabba inuu isiiyo fariinta iga gaadhsiiy nabigu markuu soo dheelmaday caaisha u sheegtay hawshii kala hadashay ma gabadhayda baa timid saasay ku tii bas nabigu kabadu gashaday gurigii faaduma soo aaday qisadii weeye ayagoo seexseexday oon weli gam'inbuu nabigu u soo galay soo garaacay markaasay ducaan inay fadhiistaan oy kacaan nabigu kaa dhex fadhiistay iyagoo jiifo agtooda fadhiistay wuu la hadlay ninkana waa in adeerkii soo korsaday cali haddii nabigu kama xishoonayo wiiluu soo korsaday faaduma waa gabadhiisii aliya soo koriy nabigaa soo koriy abu aalib baa siiyoo kaxayso korso adugu labadunaas abu aalib wada korinhaya wamaca daalika gooni bay saaxiibo u nabi maxamed iyo cali wili abiiba isu ahayeen maamulka idan qisadii weye nabi wuxuu yidhi idaa aawaytumaa u dheelmataan ilaa firaashikum markor nabigu u cirdato wuxuu yidhi aabbo waxaa kaaga soo hormaray addoommadii oon siiyey buu idhi agoommadii shuhadaa u badrin wa uxud shaadada uxud iyo bader ayaan agoontii iyo dadkees baan u qaybiyey addoommadii adoo gabadh yar baatay xoog leh hase yeeshee adduunye raadin wax kaaga khayr badan baan sheegaya maxaad noo sheegay nabi allow idaa awaytuma ila firaashikuma gogashiinna hadaad u dheelmataan aw idaa akhadtumaa madaajicakuma ama aad jiidkiinna qaadataan oo dhinac dhulka dhigtaan fakabbiraa aaa aaiin soddon iyo saddex jeer ilaahay weynaya allahu akbar allahu wasabixa labadiinuba ilaahay nasahu xumaanta ka hufa goor waxmidaa ilaahay ku mahadiya wa fii riwaayatin atasbiixu riwaaya waxaa ku yimid subxaan allahi aar ka dhiga say boqolka u buuxsanto wa fii riwaayatin ukhra waxaa ku yimid atakbiiru in takbiirta laga dhigo meesha tasbiixtii hore ay ahayd waa isku mid ka doonta ka dhigo muttafaqun calayh xadiidka marka waxaa ku jira in ruuxa muslimkaa ah ama caalimku ama ninka odayga ah caruurtiisa iyo ahalkiisa uu ku tarbiyeeyo arin adduuniya mid aakhar hadday isqabtaan in ahalka iyo cashiirada iyo xigtada iyo xigaadaha la dareensiiyo in aakhara loo jahaysto hawshan fikirkii iyo kodoshu ku taagnayd e, faatima buu nabigu baabi'inaya inaad ka walbahaartaba adduunya ma ahee dhibaatana iskaga sabir berri baad ka dhiman aabbow waxad aakhare laakiin u baxsan oo wardi ah iyo ilaahay cuskada iyo tawxiida ah, taasaa ku anfacaysa wuxuu leeyahay ruuxa muminka shiddo mashaqo adduunka lagama waayo dhibaata iska sabir dulqaado aakhare laakiin wax dhigo riwaayada xadiidku wala wuxuu ahaa nabigu wuxuu idhi intaasaa kaaga khayr badan faadumoy addoon lagu siiyo addoon lagu siiyo tanaa kaaga khayr badan waagii dambe ilaahay baa addoommo keenay fara intuu nabigu sidaa u canaantay gabadhiisii kuma daynine waagi dambe adoon buu siiyey adoonu saxaabi kale nabiga u keenay oo nabiga hadiye loo siiyey ayuu siiyey hantidii guud waxba kuma siinin wax shaksiya nabiga asaga loo siiyey buu siiyey oo addoonka waagi dambe markuu nabigu u soo waday ay dabcan inay ka xijaabato ee u keenayay nabigu u yidhi laa ba'sa calayki inamaa huwa abuuki wa hulaamuki waxaa meesha socda dharkaada caadigeed guriga ku qabatid ku shaqaysato tintaada aday bannaan tahay iyo haddii adinkaada hoosuu bannaay culays ma laha aabbahaayo waxaa nahay iyo addoonkaadi mutafaq calay wcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul ll sal ly slam idaa awaa axadukum ilaa firaashihi midkiin hadduu gogoshiisa u dheelmado falyanfud ha jafo ha lama garaaco gogasha oo saxarka lagama garaaco nafdigu midkaa wey falyanfud ha dhabaandhaba ama ha jafo firaashow gogashiisii uu ka tegay bidaakhilati isaarihi macawistiisa ama maridiisa xagga gudaheeda ah nabig wuxuu leey markaad gogasha u timaado intaad kor ka qabato marada baf ka siinine gacanta gacantu marada ka sokayso hoos intaad macawista ka qabato ku jaf haddii wax saaran yahay iyo suusan durbo kuu saydhin gacanta oo bannaan usoogu dhicin marada kaaga horayso daakhilatlizaar waa ma haddaad qamiiska qabto korkan korona waa daahirulizaar daakhilulizaarna waa maxay waa hoosta gacanta intaad macawista hoos ka geliso fiiddeeda ku jaf weeye saa ugu garaac maxalushaadkuna waa maxay waa wiqaayo waa taxadar haddaad intaad marada kor qabato aad saad halkan uu kugu dhufan karaa bahalki wixii o dhan laakiin markaad hoos ka qabato maradii waxaa kaa horaynaysa maradaa kaa horan gacantuna way dambaynaysa falyanfud ha jafa ha dhabaandhabo firaashow gogashiisii ha ku dhabaandhabo bidaakhilati izaarihi laa bidaahirihi macawistiisii gu'iisii gudihiisa ama qaybta hoose intuu hoos ka qabto qole waxay dhn xikmo ku jirto aanna garanaynin xikma rabbaani waxaa le waa wiqaaya ibiya weeye maa xikma rabbaani waa hawl ilaahay maagay oo rasuulku maagay leeyihiin macwiista hoosteeda korkeedu isku mid weydhe maaha isku mid maaha markaad marada sidan u qabato iidhiib baalkan kan iisoo dhiib aan isla aragne kan kan ma iidhiib salliga salliga haddaad faa u qabato ood ku garaacdo ood bafbaf ka siiso gacantaadi bannaankay taallaa markaad laakiin xagga ka qabato ood gudaha ka qabato saa tiaa meelo saasood u jafaysaa ma isfahan saasood u jafi baalkii marka afka kula soo laacay gacantaadi arki mahayo macnahaasuu nabigu ku wada calayh salaat wasalaam nabalow maxaa loo jafahayaa fainahu laa yadri ruuxu ma maa khalafa wux soo dabamaray calayhi cala alfiraash wixii kaaga dambeeyey gobashii adeedahay ka kacday tuulaa la joogo werihiin baalaan dahabkee degantiinee janno adduunka la keena aad moodo ma ahayne waxaa laiska yar iyo tuulo halaq badanoo madiina madiinana meel ka halaq badnayd ma jirto aad buu halaq badnay uma yaquulu ha bismika rabbii wadactu janbii markaad iska jafta dhabbaandhowdo eed iska nadiifiso dhinaca dhulka dhig waxaadna tidhaahdaa bismika rabbi ilaahu magacaada weyn baan wadactu ku dhigay jambi dhinacayga ku dhigay wa bika arfacuhu magacaadana ku soo tuusayo ku qaadaya dhinacayga ku qaadahaya in amsakta nafsii ducada quruxdeed bal u in amsakta nafsi nafsi dad qabatodan soo daynin oon saa ku dhintaba ile way kaa dariiri kartaa ruux seexday markii uu soo toosi waayo soo noqon waayeba allahu yatawafal musixiina mowtaa in amsakta nafsi naftayda haddaad allow qaado soo celinin farxamha alla u wa fii riwaayat tirmidi faqfir laha dhib ma laha naxariistii iyo maqfiradu waa islaazimayaan waa ilaaq waa maxay allaazim wiraat اlmalzuum ama waa cagsi ninkii loo dembi dhaafo waa loo naxariista ninkii loo naxariistana waa loo dembi dhaafo wain arsaltaha haddaad soo dayso ood ilaahay uu naftii u soo celisana faxfadha ku ilaali naftayda bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin addoommadaada suuban waxaad ku xifdid ku ilaaliso allow haddaan nafta iga qaadana ii naxariiso wey haddaan soo addoommada wanaagsan laga dhowraa xumaha laga dhowraa khayrkaa la waafajiyaa diinkooda loo ilaaliya faxfadha allow nafta ku dhowro ku ilaali bima taxfadu bihi wixii aad ku dhowri jirtoo kale cibaadaka saalixiin addoommadaada suuban addoommo dhan ma ah waa addoommada suuban w tawfiiq iyo ilhaam iyo taace iyo khayr iyo dikri baa lagu dhowraa muttafaqun calayh وعن cائشha رضي الله تعالى عنها أن رsuل اه صل ل سلم كاana إida أhذa madjacahu wuxuu asuubanuhu hadduu gogashiisa tago iyo meeshuu seexanayay nafaa fii yadayhi gacmihiisu ku afuufi jiray gacmihiisu afuufi jiray nafaa wuxuu afuufi jiray fii yaday laba gacmood buu nabigu afuufaya intuu soo qoolaabo saa wa qara'a bilmucawidaat wuxuuna akhriyi jiray mucawidaadka suurat اlikhlaas iyo falaq iyo annaas ama falaq iyo annaas keligood wamasaxa bihima jasadahu soo ma aragti bihimaada dambaa mucawidaadkaasi in loo jeedo mucawidataynka afwan labada gacmood wamasaxa bihima labada gacmood wuuu marmarin jiray jasadahu jirkiisu marmarin jiray latiifa ku jirta meeshaana culimmadu sheegen qolyaha eh, eh, eh, ijaaza annabowi ka hadlo waxay leeyihiin meesha waxaa ujeedaan inkastoo waawdu aysan tartiib keenaynin laakiin adilo badan bay dabagaleen ibnu qayim baa ka mid ah wuxuu yidhi qolyaha suxarada ah iyo falanfallowga iyo markuu intay waa shayga akhriyaan bay tufaan intay waa akhriyaan akhriyaan balaayadoodii iyo dalaasimtoodii iyo casaaimtoodii akhriyaan bay tufaan laakiin sunnada waxaa weeye fi اladkaar waxaad hormarinaysa tuhmadaad hormarinaysa tuhmadaad hormarin gacmaha intaasaa ku tiraado yaad akhriska bilaabayso tuhmada iyo akhrinta waxaa horaynaya tuhmada khilaafan he liariiqati الsaxarati wاlkahanati wاlmushacwidiin macnahaasaa loo jeeda adilo badan baynu u daliishadeen qaraafi baa xataa ka hadla wa fii riwaayatin lahuma riwaayay bukhaari muslim waxaa ku yimid ana nebi sal slam kaana waxaa idaa awa hadduu u dheelmado ilaa firaashi gogashiisa kula leylatan habeen kasta jamaca kafayhi labadiis sacab buu isu keeni jiray labadiis sacab buu nabigu saa isugu keeni jiray uma nafatha fiihima wuu ku tufi jiro wuu afuufi nafdiguna waa neefta iyo dabaysha yartaa een xanuufta wadanin wey qoyaanka aan wadanin hadduu qoyaan wato tafal baa la yidhahdaa ruuxa ku tufayso haddaad neeftada candhuuf raacisa iyo qoyaan waa tafli hadday nafas la waa afuuf keliya sida jiirku u afuufo markuu farahaydan ka cunaayo soo jiirka ma taqaanaa barafku kugu sii daynaya farihii markaasuu cawdhan ku cuni cidiha ibr ka dhigaya <clears throat> faqara'a fiihima bacda اnafar intuu afuufay kadib buu nabiga ku jiray labadii gacmood gudahooda qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas saddexdaasuu ku ahriyi jiray uma yamsaxu wuxuu marmarin jiray bihima labadii gacmooduu ku afuufay qur-aankana ku akhriyey ma staaaca wuxuu awooduu gaadhsiin jirayoo min jasadii jidhkiisa ka mid a ah. yabdau bihima labadii wuxuu ku bilaabi masaxa markuu masaxahayo calaa ra'si wajhi wajhi wejigiisii iyo madaxunabuu ka bilaabi jiray wejiguu saa u kadib madaxuu gaadhsiinaya wamaa aqbala min jasadihi jidhkiisa qaybta hore xabadkiiyo laabta iyo qaybtanuu marin jiray yafcalu dalika saasuu yeeli jiray alaa maraatin saddex jeer ku xidhan jiray saddex jeer buu ku tufahayaa saddexda suuradood jidhku ismarinhayaa wixii aad gaadho dhan maa aqbala wamaa adbara jidhko dhan baad gaadhsiinaysa bacd ulfuqaana waxay leeyihiin sawataynkum baa laga duwahayaa iyo lugaha maadaama qur meesha aad ku tuftay cawrada meesha laga saxro meesha laga kaajo waa laga leexan addimaha dhulka la dhigana gacmaha la marin maha yidhaahdeen maxaa jira ixtiraam meelaha ugu daran weeye marsada oo gacmaha mariya maxaa yeelay meeshan qur-aan kuma jire barakatulqur'aan baa ku jira qur-aanka waad akhrida teg qur-aanka waad maxaa ku hadhay barakat اlqur'aan barakan yaa ugu baahi badan meelahaasaa ugu baahi badan hadda hoos u degi adimahana meeshii lagu socdayba weeye lagu dhaqaaqahay waad marsanaysaa saa u ogaada intaa waad fahanteen baan u malay walidaalika wadaduhu khilaafeen taxliisha qur-aanka lagu akhriyey marka lagu qabaysanayo ama lagu weji dhaqanhayo ruuxa lagu daaweynayo ma shardibaa meel bannaan oon musqul iyo waxaa ka dhoweyn in lagu shuba biyaha ayaga misewaa waxaa lagu qabaysan karaa musqusha caadigaah maxaydala taha hawsha ayadaa nafs alqadiya weeye ad waxay dhaheen waa ixtiraam lilqur'aan ma bannaano niman waxay qur waa la akhriyey waa la aqbalay meeshan waxaa yaalla waa maxay barako barakadana waa lagu qabaysan karaa taxriisha musqulaha dhexdooda iyo saxamadaba sida maau zamzam oo barakaysanba loo isticmaalo meel kasta loogu isticmaalo labadaa ra'yi baa jira ra'yigan dambe ee bannaynaya ibnbaas ibn cuthaymin ba way qabaan mm-hmm. aminkan ay qabaanba sheekhaya aminkan ah, bay qabaanba ixtiraamka waa fiican yahay ixtiraamka waa fiican yahay laakiin tan ayadu ismarmarinta ah meelaha ayaan la dayn taxaliisha ay dambayse muttafaqun calay bismaana dhammin xadiikii qaala ahlulugati waxay yidhaahdeen annafhu waa nafhun latiifun waa afuuf fudud oo khafiifoo yar bilaa riiqin candhuuf iyo qoyaan midna aan wadan wa can ilbara ibni cabdi radi allahu tacala canhu qaal qaal lii rasuul lah sal slam rasulka wuxuu igu yidhi idaa atayta madjacaka haddaad tagto meeshaad seexanaysa iyo booskaad jiibsanaysa fatawada wayse qaado xadiikan waynu soo marray xadiidkii sideetanaad bayna ku soo marin riwaayadka sheekhu wuu kala duway fatawada wuduu'aka xagga mayna ku soo marin inaad cusataanba mooye riwaaya marka tii hore ka bedelan buu oo labadaba saxeenka ay ku jiraan waana fiicantaha washaas fatawada wayse qaado bal dib u fiiriyaso sidaa maaha mise waa iskala lafdigu un inuu kala bedelan yahay baan u malaynaya kala bedelan yahay Hmm. biaabaaga soo gaaban baynu soo mar haddana asagoo dheer buu keenay idaa aatayta madjacaka haddaad tagto gogasha aad tagto fatawada weyse qaada wuduuan ka wuduu'aka lisala weyse lamida weysadii aad salaada u weyse qaadan kale uma intaa kadib idajic u seexo calaa shiqika alayman dhankaada midig u waqul waxaad tidhaahdaa markaad seexata kadib allahuma aslamtu nafsii ilayk ilaahu naftayda adaan kuu dhiibay aday maqan kuu tahay wawajahtu wji wawajahtu qasdii wey qasadka iyo niyadaydana ilayka xaggaadan u soo jeediyey wejiga waxaa loo jeeda ruuxa aad wax ka doonayso yaa wejiga lala qaabilaa ruuxa aad wax ka rabtay meesha u socotaa la abbaaraa foolka la siiyaa iyo xabadkiiyo wejigaba la ilaahu marka wejiga iyo qalbiga iyo niyadii adaan kugu hayaawe cid kale kuma hayo wawajahtu wajhi ilayk qasadka iyo muraadkan adaan kuu soo jeediyay wa fawadtu amrii ilayk taladaydan adaan kuu bandhigtay umuurahayga adaan kuu dhiibtay allow wa aljatu waan tiiriye dahaariya dhabarkaygana ilayka allow adaan ku cuskanayaa wey marka dhib yimaado meel baa lagu tira lagu cararaa nin derbi ku gabado iyo nin tiir isku aadiye iyo nin tolow cararaba ilaahu anuu meel kale uma muiinsanaya wey adaan kugu soo tiirsaday allow ku cuskadaa loo jeeda ragbatan jacaylaan khayrkaada iyo wanaag aan kaa jirinay darteed baan allow arrinkayga kuugu dhiibtay oo naftayda kuugu dhiibay oon wejiga iyo muraadka qastiga kuu soo aadiyey oon kuu muciinsaday iyo warahbatan cabsi ilayka aan kaa cabsanaya cadaabkaada rabatan ilayka warahbatan minka horaan baynu soo marray labadii mutacaliq baa la sheegay midna la goyey iktifaaan rahbatan ilayka jacaylaan jeclay wanaagga iyo naxariista ku ag wa rahbatan minka waa inaad timi iyadoo timid cabsi aan kaa cabsan darteed baana saa u yeelay wey laa maljaa meel loo ma jirto walaa manjaa minka meel adiga lagaga badbaadi karana ma jirto ilaa ilayka adiga mooye ilaahw meel la maxiinsado ama lagaga badbaado ciqaabtada iyo cadaabkaada waxaad maagto ma jiro wey adu unbaa dee waxaana keena baana qaadi kara alla wadaan isku kaa dhiibay waa ducaadu wanaagsan aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika aladii anzalta kitaabkaad soo dejisay qur ama waa jins dhan ama waa kitaabka machuudka ee qur ah wa binabiyika aladii arsalta nabigaad soo dirtayna allow waan rumeeyey fain mitta haddaad dhimatuu saxaabi nabiga kuwii baraa midta waxaad ku dhiman cala alfitrati ee cala alislaami waltawxiid adoo sidaa rabbi isugu dhiibay macnahaana fahansan haddaad tii alle kaa dareerto islaanimaad ku dhimanaysa wajcalhuna ducooyinka ka dhig buui saxaabigu nabigu la hadlay aakhira maa taquul shayga u dambeeya ka dhig howlaha kale iska soo dhammayso markaad warka dhammayso telefoonka aad damiso ee adkaarta kao dhan soo dhammayso ayada u dambaysii inaga agga kusoo maray on ku daray wain asbaxta asbaxta waqad asabta khayran kaiira buu nabiga ku daray calayh salaat wasalaam haddaad dhimato islaanimaad ku dhimatay haddii waagu kuu baryo fain asbaxta haddaad waaberiisato ilahay nafta kuu nabad yeelo asbaxta waqad asabta khayran kaiira xooguu kuu baryahayaa adoo khayr badan helay riwaayaka xadiku le wa buniya lahu beytun fi ljanna islaamnima ku dhimanaya ruuxaasi hadduu dhinto guri jannana waa loo dhisahayaa ducadaa keliya yaa guri janna lagugu dhisahaya fadli weyn marka andi la xifdiyo si macaan loo akhriya waa la mutafaq caleh wa can anasin radi allahu tacala anu sal slam kaana idaa awaa ilaa firaashihi baraa markii la baraya ducada waa asagii mar khaldae nabigu ka saxay ee yidhi waa rasuulika ladii arsalta layidhi maya waad garanaysaan mise ubay baa ninka laga saxay baraa ma ahayn baraa inuu habaan jeclahay annabi sal slam kaana idaa awaa ilaa firaashihi nabigu markuu u dheelmado gooshiisa uu tago qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi aladii acamana wasaqana alxamdu lilah alla imaad u ata aladii eebbaha acamana na quudiyo waxaan cunana siiyey wasaqana na waraabiyo waxaan cabnana siiyey wa kafaana nagu filaaday oo dhibaato badan iyo balaayo ilaah nagaga filaaday wa aawaana na dumay oo na soo dheelmiyo oo meelaan ku hoyana na siiyey hoyaad la'aan waa mushkilo qaarkood xertu waayaan say u wareegahayeen u wareegahayn bay sugu jireen masaajida qaarkood xilliga inta laga furahayo masaajidda qaarkood oo sagaal sac la furi jiray bay suuhayeen inta laga furahayo meel la seexda lama hayo hadda nin walba iyo binaamin baa la dhista warka bay la tahay meelaad caq waa musiibo wa awaanaadna dumay hoyaadna siiye iyo meelaan ku hoyan iyo ciidan iyo waxaan ku cidgallo fakam badana miman duul laa kaafiya lahu wax ku filan aan haysanin axad ku filan aan haysanin oo gaalada wayaade gaaladu ilaahay iskuma hadlaynhayaan ilaahay ahalkii ma aha tolkii ma aha shayaadiin weeye dalika bian allaha mowla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahum bay la mid tahay masaladu fakam badana lanno tagsiirkaa iyo iwaayadii ay tahay diiniga ahayd ee caqadiga ahayd laga dhigo hadday tahay sida kalena dhib ma laho daahirka lagu socdo fakan badana aadama waxaa ku badan miman laa kaafiya lahu aadama waxaa ku badan axdan haysanin axad ku filaada oo baahidiisa u daryeela iyo baylahdiisa midna wax uga qabta walaa mu'wiya lahu wax soo dumo soo dhoweeyana aan haysanin badana nimaan hoyaad haysanin cunto iyo raashin ku filna aan haysanin axad gaarabay gacwada aan haysanin badana allow marka taa waxay keenaysaa inta hadaad heshay inaad ilaah u mahadnaqdo rawaahu muslim walaa mu'ya wax duma aan haysanin soo dhoweeyo hoyaad iyo an xudayfa radi allahu tacaala can ana rasul la sal slam kaana ida araada an yarquda nabigu wuxuu ahaa markuu doono inuu seexdo u gaamo kaana idaa araada markuu doono nabigu wuxuu an yarquda an inuu seexdo markuu doono wadaca yadahu lyumna gacantiisa midig buu dhigi jiray taxta khadihi dhabankiisa midig yuu hoos u barkan jiray gacantu ayuu barkan jiray uma yaqul qolyahan daadibada ee ka hadla alijaaza eh, eh, annabowi ibi ka hadla waxay leeyihiin oy hadda soo ogaadeen gacanta waxaa nabigu dhabanku u saarayo macaani badan baa ku jiro caafimaad ruuxa bini aadamkaa koronta ku jirta meel walbood aad taabato koronta kaa soo raacaysa hadda gacmahadaad saa tira dabbaa ka kacaaya macawisaha qaarkood dharka qaar korontuu qabaa iyo korontuu leeyahay waad aragteen farahan marka maadaama ay biro badan iyo nuxaas iyo macaadin iyo jiroo dhanba aad soo martay korontadii la socotaa jirka loo qaybinaya ninka inta badan gacanta barkadaa layidhi waaga damba laleemo kuma dhacdo ninkan aan gacanta barkanin waxaa halis u yahay isagoon meel laba gaadhin inuu faruhu gergariiraan maxaa yeel ku badatay farihii jirkana looma qaybinin saa darteed waxay leeyihiin wadaaduhu adibadii hawlaha ku fiican gacmahaada had iyo goor waxaa isku daya inaad geedaha iskaga reebto korontada badan la socoto geedaha la qabtaa alwaxyada la qabsada biraha iyo waxyaabaha la iska ilaaliya carada iyo geedka caadiga ah maansada reebaya korontada jirkaada ka buuxda talefoonnahan korontaad ka qaadaysaan m telefoon aydan dhigaynin idmaantuna dabbaa idin raacaya dabka weliba caafimaadku baaba ka dhigaya kansar baa laga qaadaa haddaad telefoonka isticmaalkiisa badsataan leyla nahaar ataa u haysaan waaga dambe dhallinyaradiinnu haweenka waad ka dhiilqaadaysaan ogaada waad ka dhiildaynaysaan waa koronta waa idin baabi'inaysa haddaad fiirsanaysa waa idin daynin iska gacanta ka daaya halka intaad dhigtaan fiirsada waxaad ka fiirsanaysaan ee wanaagga baalkaad gacanta ku haysaan koronto badan buu idinku reebayaa geedo badan iyo caro badanoo iyo caws badanoo nadiif ana ma helaysaan bir iyo balaaya saa ugu wareegaysaan idinkuun meel la gaadhin ee yaad aniga ii imaanaysaan astaqfir allah uma yaquul nabig wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allaahumma qini cadaabaka markuu intaa nabigu sameeyo oo dhinaca midig u seexdo gacanta midig barkado calayhi salaat wasalaam wuxuu odhan jiray allahuma qiini cadaabaka ilaw cadaabkaada iga ilaali cadaabkaada iga dhowr yowma maalin tabcau cibaadaka addoommada aad soo saaraysay banka qiyaama layskugu imanayo wa fii riwaaya xadiku uu leeyahay yowma tajmacu cibaadak qini cadaabaka yowma tajmacu cibaadaka maalinkaad uunkaada isu keenayso ee lasu ururahaya meesha laskugu imanayo allah ha igu facshirin oo cadaabkaada iga dheere muslimiinta loo jeeda nabi maxamed waa warkiisa raw tirmid qaal xadiiun xasan raw abu daud baa xadidka wariya min riwaayati xafsa ayuu ka wariyaa haddana anagu xadiidki hore wuxuu ah min riwaayati xudayfa laakiin abu daud min xadiidi xafsa binti cumar ayuu ka wariyaa wa fiihi xadiidka xafsa waxaa ku jira annahu kaana yaquulu ducada nabigu inuu jiray alaaa maraatin saddex jeer ku celin jiray wallahu subxana wa tacala aclam